bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin aلdarb الthanي whuwa ma jaءa fiihi wجه waaxid whuwa اlkasru calى الshuduud wa huwa ثamaaniyata cashara wasna dakarahaa kulaha ibnu malik fi laamiyati bqowlih waxaan ku dhex jirnay masdarkii miimiga ahaa iyo darfigii binowceyhi darfi الzamaan wاlmakaan oo miimiyeyn ahaynaa ku jirnay marka waxaan soo hormarinay mafcal iyo mafcil goormay qiyaas noqon karaan qawaacidaa loo soo dejiyey markii qawaacidii la dejiyey haddana waxaa noola sheegay wixii qawaacidaas ka baxay oo shaad a shaadkiyaa saddex qeyb usii qeybsamay maa yaأtii taaratan cala alqiyaas wa calaa wa fii nafsi اlwaqti cala الshuduud yani bmacna anahu yajuusu fiihi alwajhaan alqiyaas washaad qismigaas waa qismiga ugu badnaa oo dhowr iyo afartan ahaa qismigan labaad waxa weeyaan maa jaaa min almasaadir almiimiya wadarf alzamaani walmakaani almiimiyeyni calaa wajhi shuduud faqad wa huwa thamaaniyata cashara wasnan markaasuu ibnu maalik meeshaa noogu sheegay wuxuu ihi walkasra afrid limirfiqin wa macsiyatin wa masjidin makbirin maxwin xawa libila ma'win xawa libila min iwi waqfir wa cudrin waxmi mafcilatin wa min razaa wacrifdun wacrif udnun bimanbitin wasila bimafcili shruq macqrib wasqutan rajac waxaad moodaa inayba kelimaadka carabka inuu kaaga jabay u dhowdah wamaca daalika in sideeda lagu xifdiyo waa lagu qasban yahay marka wuxuu ri wa afrid gaaryeel alkasra limirfiqin u gaaryeel ficilkaas oo rafaqa a masdarka miimiga ka yimaada iyo darafkiisaba kulligeed waxaad tidhahdaa marfiqin u gaaryeel wa macsiyatin macsiyana u gaaryeel wa masjidin u gaaryeel makbirin wa makbirin u gaaryeel ma'win wa ma'win ugyaan ma'wigoo xawl ibila koobay wa mafcilatin wa afrid ilkasra limafcilatin min xaal ay ka timid mafciladaas waqfir ay ka timid cudrin ay ka timid waxmi ay ka timid wamirasa ay ka timid wacrif ay ka timid udnun ay ka timid mambitin ay ka timid wasilan laxariiri hadana bimafcili shruq ushruq mafciladeedii maqrub ayadoo la socoto wasqudan la socoto rajac la socoto usur la socoto kasradii ku gaarayaan aydana la xariiri kuwaas horo la xariiri oo la xugun bay noqonayaan marka waxaan leenahay qad taqadama lana ana darba qad taqadama lana ana darba athaani min الshaadi ma jaءa fiihi اlwجه الwaaxidu aw ma jaءa fiihi wجه waaxid طayb faqad wahwa alkasr calى الshuduud wa huwa ثamaaniyaةa cashara kalimata alأwl mirfiqu waay oo min rafaqa bihi yarfuqu min baabi nasra nasra maxay ficilkeeda mudaaricta yansuru eydna yarfuqu waay rifqa masdar iyo w marfiqan masdar miimi ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa marfiqu zaydin bilkasri la akhriya cala shuduud marka marfiqu zaydin haddii la yidhaahdo masdarha ula jeed darf miimi ula jeed makaani ula jeed ee makaanu rifqihi meeshii makaankii loogu naxariisanay ama ugu naxariisanay dadka aw zamaanu makaanu rifqihi yani zamaanu rifqihi waktiguu naxariisan jiray wa qiyaasuhu fasxu masdarihi wa darfihi macan waxay ahayd labadaba in mar in la yidhaahdo mirfaq in la yidhaahday ahayd oo ay ku timaado eh, mifcal inay ku timaaday ahayd leesh liannahu mudaariciyaa yarfuqu noqday haddii wixii ficilka hadduu saxiix yahay mudaariciisana yafculu ou yahay masderka miimiga iyo darafka binowceyhiba inay mafcal ku yimaadaan mafcal inay ku yimaadaan ay ahayd markaasuu wuxuu ku yimiday mirfiq hal ilmasdaru yaأti مرفق ama darafkay ku gaar المهم almuhim hadduu masdar yahay iyo hadduu daraf yahayba kasrada waa shaad intaasuu kala jeeda ayb w الthaanي macsiyat weeyaan min casaa rabahu yacsi fiiri waa ficil thulaathi a ah oo muctalalaami bilyaa'i ah waxay ahayd jamiicu almasaadir almiimiya waduruuf inay mafcalku wada yimaadeen oo marman oo kale inay noqdaanay ahayd markaa fiiri casaa rabahu yacsi min baabi rama casyan oo masdara ah wa macsiyatan masdar miimiya bilkasri cala shuduud yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hadii macsiyatan hadii masdar la yihahdo waa shaad haddii macsiyatu zaydi bilkasri cala shuduud ay makaanu cisyaanihi aw cisyihi casyihi cisyaanihi ah ay ku fiican tahay aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi fiiri wa darfihi macan leesh liannahu waa facala muctalaam waa ficil muctalaam bilyaaya waxay ahayd inay kulligoodba ay ku yimaadaan mifcal inay ku yimaadaan لأنhu mctl laami ka rama yrmi marman oo kale w w thaalitثu masjidu min sajal laga soo qaatay yasjudu min baabi nasra an yansuru sujuuda w masjida bاlkasri calى shuduud hadii masjad la yihaahdo waa qiyaas لannahu yafculu masderka miimiga iyo darafka labadaba inay ku yimaadaan mafcala la rabay ayb yuqaalu hada masjidu زaydi laleeyahay haddii oo masjidan la yiraahdo sujuud masdar ay noqonaysa haddii masjidu zaydin ay makaanu sujuudi aw zamaanu laga jeedan qiyaasu wa qiyaasu fatxu masdarihi wa darfihi macan liannahu waa yafculu waay waraabicu makbirun waay min kabira ou ka yimida fi sini yakbaru facila yafcalima yaclamu kabira طبعا kabira yakburu kabura yakburu aa jirto facula kabura yakburu taas warkama joogo kulligeed wada qiyaas waay min baabi farixa kibaran in la yihahda masdarkii wa makbiran bilkasri cadishuud masdarkii weynaan aa laleeyahy markaas sidaasoo kale darafkiina yuqaalu fi darfi oo kale waay waxaa leeyahy hada makbiru zaydin ay zamaanu kibarihi aw makaanuhu wktigii weynaan meeshii uu ku weynaaday ama zamankii u weynaaday wa qiyaasuhu fatxu masdari wa darfi macan labadaba inay la kordhiga aheed liannahu waxaa weyaan waa ficil thulaathi oo yafcalu ku yimiday kulligood inay kor ku yimaadane wاlkhaamisu ma'win weeyaan asluhu waxay ahayd ma'wiyun fa ka qaadin ka iclaali qaadin oo macnaha waxa weeyaan ya reeban iyo nuuntii iyo tanwiintii oo nuun saakinaa kulmay marka yadi baa la gooy yadi markii la gooy yaa zaxlaqo lagu sameeyey tanwiinta yaa dib loo dhigay meeshii yada ka saarneeda xarafkii ka horeysaa la saaray mawin qaadin ay noqotay min awati libilu a laga soo qaatay ibilkii yaa dunmay fi cainihaa caطanihaa ta'wii min baabi ramaa awyan in la yihah masdarkeedii iwa iwaaan in la yihahdo iwa mawiyan bilkasri cala shuduud mawiyan hadaa tirahda masdarkii waa ay iwaan iwaaan asalkeeda iwaana laga rabaa isu bedelaysa idaa nazalat fiih marka awat iliblu macnaha waxa weyaan waa galabtii bay ay meesheeda u xerootay catinka waxaa geela meesha u fariisto waay mooradiisa iyo maxeradiisa la yihahdaa ayib waxaa leeyahay haadaa mawi alibil mawiyu libil ay makaanu iwaa'ihaa wa nusuulihaa waxay waawdaas in ya loo bedelo iwaa iyaa maayadana lama keeni karo aw zamaanu wa qiyaasu waxa weeyaan fatxu masdarihi wa darfihi jamiican leesh aawaa awat ilibilu ta'wii liannahu mudaarici yafcilu ha ahaadee laakiin muctalalaan bilwaaywa muctalalaan bilyaa markaa waa sidii ramaa oo kale ahayd hadduu ficilka yafciluba ha ku yimaadeen hadduu laamta ka jiran yahay waxaa weeyaan mafcal inay mafcal kuwada yimaadeen ala rabaa mafcal inay ku yimaadeen ala rabaa oo mawan qiyaas طيب لأنه معتل اللاami وqيده بqwله xawى الإبلa ay جamcahaa اxtirاaزa min qowlihim aو الraجuل الbeyta ninkia gurigiisa yani u dunmay oo macnaha tagay habeenkii u hoyday yaأwi iwaaan wa maأwan idaa nazla fiih fainahu bilfatxi cala اlqiyaas markii oo geela loo tiiriya keli ah iyo shaahidnimad ku timaada laakiin wax kale haddii loo tiiriya waa ka duwan yihiin wsaadisu alma'wiyatu weeyaan yuqaalu waxaa la yihahdaa awaalahu waa waa u jilacsanaaday yawi min baabi rama aw awyatan in la yidhaahdo jilacsanaasho waiyatan in la yidhaahdo jilacsanaato iyo wa ma'wiyatan bilkasri jilacsanaasho waa masdar waay ay awyatan idaa raqa lahu wa raximahu marka fiiri masdarki shaaday ku noqotay awaa haddii la yidhaahdo waa ficil oo oo laamta ka jiran hadduu ficilka muctalaami uu yahay oo naaqis yahay masderka iyo darafka labadaba inay mafcal ku yimaadeen ay ahayd wa hada ma'wiyatu zaydin ay makaanu awyatihi aw zamaanuhu wa qiyaasu fatxu masdarihi wa darfi macan ka ramaa yarmi oo kale asaabicu almakfiratu min gafara allaahu lahu danba a laga keenay ilaahay dembigaa uu dhaafay yakfiru fil yafcilu غfran oo masdra dhaafid w gufraana dhaafid w makfirata dhaafid bilkasri calى shuduud ay gufraana yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadaa makfiratu zaydin ay makaanu gufraani meeshii dembiga loogu dhaafay w aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa kasru darfihi markii masdar lagala jeedo in makfara la yidhahday ahayd lannahu ficilkan waa ficil oo hulaathi a oo mudaariciis yafcul ku imaana saxiixna ah marka iftax masdaran wa siwaahu sir waa laga rabay darafkana inuu makfira ku yimaado ama makfir inuu ku yimaado maxaan ku iraahdaa masdarkana makfara uu ku yimaaday ahayd marka shaadka hadda waxaa weeyaan masdarka shaad laakiin ficilka markuu makfira uu ku yimaado darafki waxaa weeyaan qiyaas waay ayb wthaaminu almacdiratu min cadarahu waa u cudur daara laga soo qaatay calaa maa sanaca wuxuu sameeyey yacdiruhu waa u cudur daara min baabi daraba daraba mudaariceed maxay tahay yadribu cadarana yacdiru cudran cudurdaarid wa macdiratan cudurdaarid ayb hadday yacdiru noqotay iftax masdaran wa siwaahu sir baa laga rabaa marka haddii aan iraahdo anagoo masdar ula jeedna macdira haddaan idhaahdo shaadu masdarka noqona haddii aan idhaahda haadaa macdiratu zaydin aan ula jeedna makaanu cudri aw zamaanuhu qiyaasu fatxu masdarihi macdara in la yidhaahdo wa kasru darfihi darfkana saxuu ku yahay wataasicu almaxmiyatu من min xamaa min alcaari waxa weeyaan ceebtuu ka ilaaliya yaxmaa fiil min baabi radya radya yarda xamiya yaxma xamiyatan ilaalin wa maxmiyatan ilaalin bilkasri cala shuduud idan hadday yaxmaa tahay waxaa la rabay saddexdoodaba qiyaaskooda maxmayatan inay ku timaado inay kulligood maxmayatan ay ku yimaadiina la rabay laakiin waxaa la arkay masderkii iyo darafkiiba maxmiya inay ku imaanayaan maxmiyatu zaydin ay makaanu xamiyatihi meeshuu ka caroodo waa awma zamaanhu waqiyaasuhu fatxu masdari wa darfi macan leesh liana almudaarica yafcalu waalcaashiru almarzi'atu min raza'a arajulu aa laga qaatay ninkii yaa nusqaamiye maalahu yarza'u waa nusqaamina min baabi manaca manaca mudaariceeda maxay tahay yamnacu tanna yarza'u isku mudaaric waa marka masdarkeeda wa ruz'an ina tiraa eh, yani eh, naaqusin ina tiraah w marzi'atan ina tiraahdo oo ayadana eh, masdar miimi ah idaa asaabahu bimusiibatin maalkiisa asaa musiiba ku riday wa naqasa minhu shay-an buu ka nusqaamiyey marka yuqaalu waxaa layihahdaa haadaa marzi'atu zaydin ay makaanu ruzihi aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi macan sax liannahu yafcalu waa hadduu thulaathiga yafcalu ku yimaado intoodaba waxaa qiyaas in mafcal lagu keeno wاlxaadi cashar waxa weeyaan almacrifatu min carafa shayءa yacrifuhu a laga keenay min baabi daraba cirfatan aqoon wa cirfaanan aqoon wa macrifatan aqoon ayb hadday yacrifu ay noqotay waxa waaye in la yidhahdo iftax masdaran wa siwaa hogsir haddii masdarkii marka in la yihahdo macrifa in masdarkii la yidhaahdo darafkiina macrifa marka macrifa hadda haadaa macrifatu zaydin qiyaas waa kaas hakada makaanu crfan zaman w qiyaasuhu fatxu masdarihi masdarkiyaa shaad noqday wa kasru darfihi darfiga hadda waa kooda yimideen waxaa ku yimiday masdarkii iyo darafkii labadadiisa noocba macrifay ku yimideen waxay ahayd masdarkii in macrifa uu ku yimaado marka masdarkaa meeshaa shaad ku noqday athaani cashar almadinatu waay min dana shaya yadunu ayaa laga keenay shayguu umalaynaya min nasra yansuru dana yadunu isku baab dhanan malayn wmadinatan malayn yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadaa madinatu zaydin mawdicuhu aladii yudanu fiihi meeshi inuu jooga laga malaynay yudanu fiihi wujuuduhu aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi in la yidhahda masdarka madana in la yidhahday ahayd leesh liana almudaarica yafculu waaye haduu mudaarica ficilka thulaathiga ou yafculu ku yimaado miimiga masdarka miimiga iyo kuli waxaa wada masdarka miimiga iyo darafkaba mafcal inay ku ay ahayd markaasay kulligood waxay ugu yimaadeen masdarkii iyo darafkii madinay ku yimaadeen intoodaba shaaday ku wada noqdeen athaalith cashar manbitun weeyaan oo min nabata albaqlu yanbutu min baabi nasra nabtan wa nabaatan wa manbitan la yidhaahdo nabata albaqlu yanbutu mujarad yanbutu aada aragtay waxaad dareemaysaa qiyaaska maxay noqonay labadaba inay ku yimaadaan masderka miimiga iyo darafka labadiisa noocba manbat a laga raba inu ku manbat mafcal markaasaa waxay ku yimaadeen manbit masderkiina manbidoo ku yimiday darafkiina sidaas marka manbitan bilkasri cala shuduud masderki yuqaalu waxaa la yidhaha hada manbitu lbaqli ah, waxaa weeyaan waa waa qudaarta nooc ka mide eh. ay mawdicu nabaati meeshuu ka dhalanayo aw zamaanuhu waqiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi macan leesh liana alficla yafculu waa mudaariciisa waraabic cashar almashriqu waay min sharaqati shamsu alaga keena qoraxdiyaa soo baxda tashruqu min baabi nasaray ka mid tahay nasra yansuru sharaqa yashruqu sharqan soo bixid wa shuruuqan soo bixid wa mashriqan soo bixid ayb marka fiiri maadaama mudaarici yashruqu ou yahay intoodoo dhan masdarka miimiga darfiga waxaa raba mashraq inay ku yimaadaan markaasay kulligoodin qiyaaska ka wareegteene shaadka ku yimideen marka waxaa laleeyahay mashriqan masdarkii wa darafkii mashriqan w zamaankii mashriqan hada mashriqu shamsi ay makaanu shuruuqiha aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdari wa darfihi jamiica wاlkhaamis cashar waxa weeyaan almagribu min garabati الshamsu yaa laga keenay tagrubu khalaas mar hadaa tagrubu aragtay masdarki miimiga ah iyo darafki waxaa laga rabay inay magrab ku yimaadaan intoodiiba qiyaaska way ka wareegteen magrib bay ku yimaadeen marka qiyaas ma ahna shaad weeyaan min baabi nasra yansuru arba wgruba arban dhicid wgruba wmaqriba dhic bilkasri calishud masderki waay waxaa la yidhah whada maqribu shamsi ay makaanu guruubiha aw zamaanu waqiyaasuhu fatxu masdari wadarfi macan ayda wasaadis cashar almasqitu weeyaan min saqط aطaa'iru yaa laga soo qaatay shimbirkiyaa dhacay yasqutu khalaas maadaama yasqutu mudaaricu ku yimiday kulligood waxaa laga rabay masqad inay ku yimaadaan markaasay ka wada wareegteen waxay ku yimaadeen masqid masdarkina shaad waa duruuftina shaad waa min baabi nasra maxaan idhahda hada masqitu طaa'iri ay makaanu suquudi aw zamaanuh wa masqitu ra'si الrajuli ay mawdicu wilaadati waxaa leeyahay muqdisho masqidu rasihi meeshaasuu ku dhashay macnaha hooyadiis markii laga soo bixinay dhulkou madaxiisa ka bilaabay dhulkuu ku dhashay dhulkaas wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi jamiica liana almudaarica waxaa weeyaan yasqutu wasaabic cashar almarjicu weeyaan min rajaca can ilamri aw ilayhi yarjicu ah, markaad yarjicu aragtay ficil oo yafcilu ku imaanay laamtana aan ka jiraneen iftax masdaran wa siwaahu sir waa marka darafkani inuu marjic ku yimaado masdarkana marjac ku yimaado marka darafka qiyaaskiisa waa sax laakiin waxa weeyaan masdarkii waxuu yahay shaad yuqaalu waxaa layihahdaa hada marjicu zaydin ay makaanu rujuucihi aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa kasru darfihi sax marjicu zaydin hadaa daraf lagala jeedo waa qiyaas haddii masdar lagala jeedana waa shaado marjac ay ahayd in la yihahdo wthaamin cashar wahwa alakhiir almajziru weeyaan waa makaan gowricitaanka majzara min jazara alibila aw ishaata a laga keenay idaa dabax yajzuru aw yajziru min baabay nasara wa daraba ayib min baabay nasara haddii la nasara hadday jazara yajzuru hadday tahay oo nasra baabkeeda lagu keeno waxaa qiyaas ee masdarkii iyo darafkii kulligoodba inay noqdaan majzara inay noqdaan hadday min baabi daraba tahay oo yajzuru tahayna iftax masdaran wa siwaahu sir marka jazran wa majziran yuqaal waxaa le hada majziru اlxayawaani ay makaanu jazrihi aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi in kaana min baabi nasra haddii nasara yansuru hadday jazara yajzuru tahay in labadoodaba waxaa weeyaan majzar la yihahday ahayd ayib wa fatxu masdarihi wa kasru darfihi in kaana min baabi nasra min baabi darab aan dhaha min baabi daraba hadday tahayna waa sidaas marka runtii waxa weeyaan keli a ah waxay u baahan tahay qaacidadii aan baabka ku bilowna haddii aad fahamtid musanifka eh, ibnu maalik alfaada uu sheegay keliya an ku kaaftoomi karnaabo allaahuma fi xaala waaxidaan u baahannahay oo ficilkan inuu yafcalu yahay iyo inuu yafcilu yahay waxay u baahan tahay macrifa saabiqa mathalan afcaal waan iska naqaana calima oo kale yaclamu daraba oo kale yadribu dakhala oo kale yadkhulu yani waa isticmaalkaa ku baray afcaal waxaa weeyaan oo yar oo aada loo isticmaalinaa jirto qofkii hadda jazara inay yajuru ay ku banaan tahay yajru inay ku banaan tahay kalama yaqaano ilaa an yaqifa calayha ou ogaada labadain waa ku banaan tahay in lasoo naqliyo marka sidaasaan sharix ugu baahanay laakiin qaacidadaas guud way noogaga filan tahay adarbu thaalithu maa jaa fii thalaathati awjuhin maa shaa allah waxaan kasoo dhaafnay mid laba weji ay ku banaan tahay midna qiyaas ay ku tahay midna shaad ay ku tahay waxaan ku xijinay mid oo hal weji bas leh kulligiisa wada shaad ku ah waxaa ugu xiga markaan mid oo ay saddex weji ku banaan tahay midna qiyaas ka labada kalena shaad waay alfatxu cala alqiyaas wاlkasru wاdamu cala ashuduud wa huwa sabcu kalimaatin weeyaan buu dakara minha bnu maalikin wuxuu ka sheegay fii laamiyati khamsatan ou ka sheegay biqowlihi huma mafcila tiqdir washruqan nukhila waqbur wa min arabin wathallith arbacaha kada limahlikin itatthliithu qad budila hadda tiri intaas hadaad fiiraysid waa iqdir iyo ushruqan iyo waqburan iyo arib iyo iyo mahlik shantaasuu sheegay marka todobada labada ka dhimana waa lagu dari doonaa markaas macnaha waxaa weeyaan waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan huma mafcilatin yani wasilan bimafcalati shruqan ay ahayd awalkii hore huma wasilan bimafcalati qdurwa waay waxaa kuwaas la xariirinaysaa mafcala oo min iqdir laga keenay lxariiri washruqan laga keenay nukhila macnaha waa iska tamaamu lbeyt macnaha waxaa waye waa lisaafi waa la hufay waay waqbur wa min arabin wathalitث arbaca haakada limahlikin اtathliitثu qad budila waqbur lxariiri wa min arabin arabin iyadoo ka timid laxariiri wa thalith arbacahaa afartan aan kuu sheegay maxaan ku irahdaa saddex weji ku bannay afarti maxaa waa iqdir iyo ushruqan iyo uqbur iyo arab afartan yajuusu laka tathliithu oo hadhowti waxaad dhihi kartaa mashriq iyo mashruq iyo mashraq thalithka saas wa markaasuu iri kadaa limahlikin mahlikna waa lamid aلتathliiثu qad budila tathliidka sadex shantanba waa la siiyey ama waxaad dhiga kadaa sidaas oo kale aلتathliiثu qad budila limahlakin limahlikin waa craabta sida rabtaad u gedin kartaa khulaasaة الqowl shantan ayada laga soo bilaabo iqdir laga soo bilaabo shantan waxaad ku banaysaa sadex wجه alأwl almaqdiratu min qadra calى shayi yaqdiru waxay ahayd qiyaas aan iftax masdaran wa siwaahu masdarka in maqdar la yiraahdo darafkana maqdir la yiraahday ahayd min baabay daraba wa nasara yaqdiru yaqduru haddii yaqduru la yirahda kulligood waxawaa mafcala u qiyaas haddii yaqduru la yiraahdane iftax masdaran wa siwaahu marka qadran iyo wa qudratan iyo wa maqdaratan bilfatxi cala haday ka timiday maqdaradan min yaqduru saddexdoodaba maqdara u qiyaas ah haddii ay yaqdiru ka timidne maqdaratan masdarkiiay qiyaas u tahay wa maqdirana waxay noqonaysaa wa maqdiratan wa maqduratan bilkasri waadami cala shuduud yuqaalu waxaa layihaha haadaa maqdaratu wa maqdiratu wa maqduratu zaydin ay makaanu qudratihi meeshuu wax ku awooday aw zamaanuhu wa qiyaasuu fatxu masdarihi wa kasru darfi mataa in kaana min baabi daraba hadduu qadara yaqdiru yahay masdarka maqdara darafkana maqdira laakiin masdarkii ashaad noqdo ma jira maqdara wax la yidhaahdo wاlfatxu muطlaqan ama fatxiga qiyaas eh in kaana min baabi nasra hadday qadara yaqduru tahay kulligood inay maqdara ku yimaadaan ay ahayd markaasay maqdira ku yimaadeen kulligood wadashaaday noqdeen saas waa ayb w thaani midka labaad almashriqatu min sharaqati shamsu tashruqu min baabi nasra fiiri sharaqati shamsu tashruqu min baabi nasra sharqan haddii nasra yansuru ay noqonay tashruqu marka intooda qiyaaskooda waxay ahed mashraq in la wada yiraahdo sharqan wa mashraqatan bilfatxi alqiyaas haddii la helo wmashriqatan wmashruqatan bilkasri wdami cala shuduud leesh lianno ficilka waa yafculu marka waxay ahayd kulligood in la yidhaahdo mafcal inay ku yimaadaan markaasaa darafkii waxaa la yidhahdaa haadaa mashraqatu wamashriqatu wamashruqatu zaydin marka mashriqa wamashruqa waa shaad mashraqana waa sax ay makaanu qucuudihi fi shamsi bishitaa markuu qoraxda meelaha uu subxi ku qundhacaysanayo a la yidhahda aw zamaanu waqiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi jamiica liannaha min mudaaric yashruqu wthaalitثu almaqburatu min qabra almayita yaqburu kalaas yaqburu haddii lagu yihahdo maqbara a kulligeed wada qiyaas ahayd maqbara min baabi daraba wa nasra waxaa jirto qabara yaqburu iyo qabara yaqbiru oo daraba yadribu lamid ah eh qbra qabriyeyn w maqbarata qabriyeyn bifatx alqiyaas sax waay haday qabara yaqburu tahay maqbaratan cala halaaثay qiyaas ku tahay hadday qabara yaqbiru ay tahay in iftax masdaran wa siwaahu sir wa maqbaratan wa maqburatan bilkasri wadami cala shuduud ay qabran idaa dafanahu wa hada maqbaratu wa maqbiratu zaydin ay makaanu dafni meeshii lagu duugay aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi fi wa kasru darfihi in kaana min baabi nasra wاlfatxu muطlaqa in kaana min baabi nasra lannahu yansuru bay noqonaysaa waa wax iska waadix wa ayib wاlkhaamisu waxa weeyaan maya wraabicu aan dhaha alma'rubatu weeyaan min ariba rajulu yaa caqliyeystay aa laga keenay ninkii caqliyeyst yarabu ah, madadba yarabu haddii la yiri waxaa weeyaan inay ma'raba kuwada yimaadiinay ahayd mafcala liannahu waa yafculu ya'rabu min baabi farixa araban yani caqliyeyn wa ma'rabatan bilfatxa alqiyaas wa ma'ribatan wa ma'rubatan bilkasri wadami cala shuduud ay araban idaa saara caaqilan maahiran marka waxaa la yidhahda yuqaalu haadaa marabatu wa maribatu wa marubatu zaydin ay makaanu aribihi aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fatxu masdarihi wa darfihi jamiica leesh liannahu mudaarici baa wuxuu noqday yarabu yafcalu bas marka waxay ahayd kulligeed inuu ku yimaadeen markaa intoodii way khilaafeen wax marab la yihahdo ma jiro hadda oo shaaday ku wada yimaadeen ayb wاlkhaamisu almahliku min halaka الrajulu yahliku yahlaku haddii la yidhaahdo way ka duwan tahay waana jirtaa min baabi darba halakan wa mahlakan biاlfatxi cala اlqiyaasi wa mahlikan wa mahlukan biاlkasri wاdami cala الshuduud halaka yahliku haddii la yihahdo iftax masdaran wa qiyaasa wa siwaahu ksira laga rabaa mahlakan masdarki waa ku qiyaas mahlakan inuu ku yimaado ama mahlukan masdarka shaaduu ku yahay darafkane mahlig qiyaasay ku tahay in mahlag uu ku yimaadana waxay ku tahay shaad yuqaalu waxaa layihahdaa mahlaku wa mahliku wa mahluku zaydin wa mahluku zaydin ay makaanu dafnihi makaanu halaaki ou zamaanuhu wa qiyaasuhu fiir markan fatxu masdarihi leesh liannahu waxaa weeyaan iftax masdaran wa siwaahu sir wa kasru darfi wa fiihi lugatun ka farixa qolaa waxay qabaan halaka yahlaku haddii luqadaas qaabano calayha faqiyaasuhu اlfatxu muطlaqan haddii la yidhaahdo halaka yahlaku a mudaariciisa ah yafcalu buu noqonaya marka mafcalay wada noqonaan qiyaasti wsaadisu mima lam yadkurhu bnu malik waxaa kamid a ah, almaysiratu min yasra alamru baa fudaaday yaysiru min baabi daraba yasran wa yusran ayb ficilkan hadda yasra waa ficil oo thulaaثia oo muctalilfaa bilwaawi ma aha hadduu waaw ahaan lahay mafcila wada qiyaas noqon lahay sida mawcid oo kale iyo wacad iyo mawcid laakiin ya bay ku jiran tahay ya hadday ku jiran tahay saxiixay la xugum tahay markaas oo waxay noqonaysaa yaysuru hadday tahay iftax masdaran wa siwaahu sir marka waxaa weeyaan haddii maysara la yidhahdo w maysira w maysura bاlkasri wاdami calى shuduud masdarkaa shaad ku ah yuqaal waxaa li hada maysaratu wmaysiratu wmaysuratu almri makaanu yusri wa suhuulatihi wazmani wa qiyaasu undur fatxu masdarihi liannahu iftax masdaran waay wa kasru darfi liannaha mudaarici yafcilu waay marka intaasaa khulaasada ugu dambaysa kaas weeyaan wsaabicu midka todobaad almasracatu waa min zarca alarda laga keenay yazracu yafcalu bay noqotay saddexdoodaba masraca qiyaas ah min baabi manaca waa ka manaca yamnacu zarca yazracu zarcan abuurid masracatan abuurid bifatxa alqiyaas darafka iyo masdarkaba oo miimiga aba masraca u qiyaas ah wa masricatan wa masrucatana waa la wariyay bilkasri wadami cala shuduud hadday masdar yihiin nuwaashaad hadday daraf yihiin nuwaashaad yuqaalu waxaa la yihahda hada masracatu wa masricatu wa masracatu zaydin ay makaanu zarcihi aw zamaanuhu wa qiyaasuhu fiiri undur fatxu masdarihi wa darfi macan liannahu yazracu yafcalu bay ku timaada wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmain